alxamdu lilaah rab اlcaalamiin sala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaan tembihinayaa xadiidka aynu soo marray ku saabsanaa nadarka nahaa can اnnadri wa qaala inahu laa ya'ti bikhayr wa inamaa yustakhraju bihi min albakhiil riwaayo ayaa jirta tilmaamaysa yacni nadarku inaanu celinayn qadarka oo nahyiga inta la sheego macnaha la tilmaamayo laakiin riwaayadu way sugantahoo saxiixay ku sugantay fi saxiix muslim riwaaya thaabita marka bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen nadarka la reebaayo inuu nahyigu u dhacayo ciddii ictiqaadkaasoo kale ka qabta ictiqaadu ahlijaahiliya oo inuu qadarka wax ka bedelayo u qabta ayaa laga reebayaa inay nadar la yimaadaan markaasaa laynoo tilmaamaya inaanu qadarka waxba ka bedelay macnaha la tilmaamaya laakiin lafdiga xadiidku oo nahyiga sheegayaa kama muuqato inay markaa ku gaar tahay ictiqaadkaasun in looga jeedo in loo reebaayo xadiiska kama muuqato ictiqaadka cidda aaminsan oo keliya in laga reebaayo kama muuqato waxaana dhici karta dadka qaarkood iyagoo ictiqaadka aan aaminsanayn marka dambe inay dariico u noqon karto markay arkaan wixii ay ku nadreen inuu dhacay ictiqaadkii dadka jaahiliyada laftoodii inay la yimaadaan marka dariico inay taa u noqon kartaan waa jirtaa khulaasadu waxay tahay nahyigu kuma gaaraha saas nahyigu mid markaa ku gaara taas maa daa'ifa culammada ka mid oo taxriim ku tegay waa jiraan oo yidhi nahyigu waa litaxriim nadar oo dhan in lala yimaadaana marka hore waa xaaraan hadduu taaco yahay in la oofiyaana waa waajib laakiin jumhuurku waxay qabaan oo u badan yihiin inuu nahyigu yahay litanziih aanu litaxriim ahayn yacni macnahaas ayay u badan yihiin jumhuurka culammadu ay ku tageen kitaab alqadaa kitaabka shan iyo tobnaad ee ka mida kutubta uu ka kooban yahay laxkaam ayaynu gelaynaa wuxuu ku saabsan yahay qadaaguu ku saabsan yahay qadaaguna waa xukunka cid la kala xukumo wey qadaaguna waxaa mid mashruuca ah oo kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alay wasalam iyo ijmac culammada ayuu intaba ku sugan yahay ilahayna waa amray in xaq wax lagu kala xukumo oo sharciga uu allah soo dejiyey in wax lagu kala xukumo allah waa amray waan ixkum baynahum bima anzala allah faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabic ilhawa yani ku kala xukun dadka dhexdooda ku ilaahay soo dejiyey ku kala xukun dadka dhexdooda xaq ku kala xukun axaadiistana waa ku soo aroortay muslimiintuna waa ku ijmaaceen inuu marka qadaaga sharciga ahi uu yahay mid waxaweye maxmuud ah oo waxaweye mashruuca oo layna amray inuu saa yahay can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuul lahi sala allahu aley wasalam man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fawarada man axdaa ku kastoo ku soo darisiiya oo ku cusboonaysiiya oo ku soo kordhiya fii amrina haada amarkayaga kan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun waxa uu soo darisiiyey waa mid markaa lagu radinayaan laga aqbalay ay marduudun calayh yani mid laga aqbalaya ma aha ee waa lagu radinayaa waa lagu diidayaa lagama aqbalayo bukhaariyo muslim baa xadiiska soo wariyey wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa muslim saxiixiisa ku soo wariyey waman camila camalan laysa calayhi amruna fawaraddun ku kastoo sameeyo camal camalkaasoo laysa calayhi amruna amarkayga diintu aan waafaqsanayn oo ku sugnayn fawaraddun yacni camalkaa uu sameeyey waa mid lagu radinaya aan laga aqbalayn ay fa huwa marduudun calayh muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waa xadiis weyn waxaanu markaa imaam nawowi odhanayaa waa qaacida cadiima min qawaacid alislaam waa qaacido weyn oo qawaacidda islaamka ka mida xadiiskani lixyo labaatankii xadiis ee uu ibnu salax soo dooray ayuu ka mid ahaa ee jawaamicda ahaa ee usuusha ahaa ee markii dambena uu qaatay imaamu nawowi oo asalka ka dhigtay arbaciinka uga asal dhigtay intuu lixyo labaatankii axaadiise uu gaarka usoo ururiyey ibnu salaax ee ususha waaweyn koobsanayey u qaatay ayuu wuxuu ku daray wuxuu ku daray lix iyo toban xadiis buu ku daray markaasay labiyo afartan xadiis noqotay saasaa marka alarbacuuna anawawiya uu ku yimi laakiin asalka lix iyo labaatan ka mida ah, ibnu salax baa ururiyey ibnu salaxna waa isa soo gaadheen nawowi ibnu salaax waxa uu ahaa marka waxa weeye sheikh yani weyn oo culammada kurdiyiinta ka mid a kaana kurdiyan yani culamo waaweyn baa kurdiyiinta ka soo baxday oo ka mid yahay ibnu salaax oo uu ka mid yahay ibnu xaajib oo uu ka mid yahay ciraaqi iyo inankiisa dhammaantood waxay ahaayeen min alakraad kurdiyiintay ka mid ahaayeen ibnu salax wuxuu dhintay lix boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriga ayuu dhintay naweyne wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo soddonkii hijirigu dhashay marka isagoo jiraan nawowi ayaa ibnu salax dhintay marka xadiiskani waa xadiis weyn weeye waxaanu ka warramayaa waxalla wixii markaa cibaadaada ee aan marka daliil sharciya loo haynin inay mardoodo tahay bidcana ay noqonayso marka asal wuxuu yahay bidacoo dhan in la radinayo bidacana waa laynoo diidiye bidacu waxa weye waa shay markaa marduud ah waa shay baatil ah aan bannaanayn waxay yidhahdaan culammadu alaslu fi lcibaadaati alxadru asal waxaa cibaadaadka inay mamnuuc tahay oo la diidaayo ayaa u asala wixii markaa daliil banneeyey mooyaane cibaadaadka wax laga bannaysanaya ma jiro idan sharci bay cibaadaadka u baahan yihin am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah shareecaduna waa kaamila waa dhammaystiran tahay marka wax lagu siyaadiyo shareecadu uma baahnaa marka shay kasta oo sharciga khilaafsan oo lala yimaadaa wuxuu noqonayaa marduud bidco kasta oo la sameeyaana waxay noqonaysaa hayru maqbuula saas aaweed baa shuruudda camalka saalixa lagu aqbalayo waxay culammadu yidhahdeen waa laba sharti waa alikhlaasu lilaah wa mutaabacatu rasuuli sala allahu aley wasalam ashartu alawal waa in cibaadada ilaahay loo khaalis sameeyo oo ilaahay keligii loola imanayo cid kale aan looga jeedin laakiin rabbi in lagu raalligeliyo oo rabbi loogu dhowaanayo oo ilaahay wejigiisa lagu doonaayo bes waa in loo samaynaya ujeeddo kale waa inaan laga lahayn yani ikhlaaskaasi waa shari haddii camalka aan ikhlaas ku jirinna waa marduud lama aqbalayo sida xadiiska saxiixba uu sheegaya xadiisulqudsiga ah an aghna shurakaai can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirka nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ilaahay ka soo wariyey inuu ilaahay yidhi anigu cid wax wadaagta ka ugu hodansan baan ahay ugu haniisan ee ugu maarmiga og yani shirki siduu uga maarmo cid uga maaranta ayna jirin yani shirkigii khani baan ka ahay ku kastoo camal sameeyo uu cid kale ila wadaajiyey isagiiyo shirkigiisaba waa ka tagaa bimacnaa cidda layla wadaajiyaan idhaahdaa iyaga markaa meel ha u buuxiyo macnuhu u dhacaya iyaga ha u sugnaado yaga ha u sugnaado iyaga wax u taro marka waxaa laga qaadanayaa hadduu camalku ikhlaas waayo inuu marduud yahaan la aqbalay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa shardiga labaadoo mutaabacatu rasuul ah sala allahu aley wasalam oo haddii sunnada aan lagu raacin oo nebiga wax lagala kulmay aanu ahayn inuu marduud yahaa laga qaadanayo man axdaa fii amrina hada maa leysa minhu fahuwa raddun fii amrina waxaa loo jeeda amarka sharcigaa loo jeeda amrudiin amarka uu nebigu isu tiirinaya waa maxay waa amrudiin waxaa kale jira laba amar amru dunya iyo amru diin umuuraha adduunyada nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada marka wuxuu hadduu yahay shay dunyawi ah waxaa la shardinayaa bes inaanu shaygaasi markaa shareecada xaaraan ku ahayn oo alaslu fi libaaxa waxaa u asala hadduu arrin adduunyo yahay inuu mubaax yahay ayaa u asala waxaa shardiga una ah inaanu xaaraan ahayn hadduu xaaraan yahay lala antum aclamu biumuuri dunyaakum man axdaa fii amrinana waxaa loo jeedaa amarka uu nebigu soo tirinaya waa maxay waa amru diin amarkayga diinta ka ku soo kordhiye o ku soo darisiiyo waxaan ka mid ahayn waxaase wuxuu noqonayaa mid marduuda aan laga aqbalay marka waa amru diin la amru dunya saas aawadeed in umuurihii adduunyada wax lagu soo kordhiyo oo wax cusub lala yimaado lama diidaayo haddii shareecada aynay xaaraantinimayn shareecadu hadday xaaraan tinimaysa waa laga tegaya haddii laakiin shareecada aynay xaaraan ku noqon wax cusub baa lala yimi looga tegi maayo arrin addooyo looga tegi maayo marka amarka uu nabigu isu tiriya waa amru saas aawadeed axaadiista ku soo iyaakum wa muxdathaat alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala xadiiskan baa markaa fasiraya waxaa macnuhu dhacaya kulu muxdathatin fi ddiin fahiya dalaala wax kastoo diinta lagu soo darisiiya waa baadi macnuhu saasuu u dhacaya waxaasina waa inuu yahay wax aan marka waxaan idan marka sharciga looga hayo ee eh, haddii idan sharciga looga hayo waa ka duwante oo idni sharciya yacni loo hayo waa ka duwante ka warran haddaanu isagu soo darisiina iyadoo hore loo soo darisiiyey uu yimaado kaa lafteedana xadiiska kalaa qabsanaya riwaayada kale man camila camalan laysa calayhi amruna fawaradun oo lama kala farqin inuu isagu yahay ka soo darisiiyey iyo in cid kaleo ka horraysay soo darisiisay lama kala farqin ku kastoo sameeya camal aan amarkayaga waafaqsanayn oo amarkayaga aan ku sugnayn wuxuu yahay camalkaasi mid lagu radinaya laga aqbalay yani saasuu markaa noqonay midaan laga aqbalayn ayuu markaa noqonay waxaa kaloo xadiisku u daliil yahay waxyaalaha cuquudda ah ama mucaamalaadka ah ee shareecada khilaafaya iyaga laftooda in la radinaya la aqbalay waxaa laga qaadanayaa man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun ku kastoo camal sameeya amarkayga aan waafaqsanayn lagu radinaya sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam ninkii nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee yidhi inankaygani waa zinaystay waxaana lay sheegay in rajmi saaran yahay waxaan kaga furtay rajmiga ama dhagaxa lagu dilaayo boqol ari ah iyo addoon aduu markii horea loo sheegay rajmiga laakiin markii dambe waxaa loo sheegay inankiisa waxa markaa ku sugan ay tahay jeedal iyo sanad in la masaafuriyo calaa kulli xaal wuxuu yidhi waxaan kaga furanayaa eh, boqol ariya inaan bixiyo iyo inaan addoon bixiyo si ciqaabtaa looga baajiyo inankayga nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu aley wasalam alwaliidatu walghanamu raddun calayk yacni addoonta iyo adrhigaba waa lagu radinaya laga aqbali maayo waxay ku fadhidaa man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun taasay markaa ku dhisantay marka waxaa soo gelaya wax kasta oo shareecada khilaafaya ama bidac ha noqdo ama mucaamalaad ha noqoto ama cuquud ha noqoto ama cuquubaad ha noqoto waxay noqonaysaa marka marduudkaasay noqonaysaa aan la aqbalayn la radinayo ayay soo gudagelaysa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi dakhalat hindu bintu cutbata imra'atu abi sufyaana calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxaa soo gashay hinde oo ina cutba ah imra'atu abi sufyaana oo haweenaydii uu abu sufyaan qabay ah waxay u soo gashay calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi bay u soo gashay ama ka beddelo imra'atu abi sufyaana ooridii abi sufyaan baa waxay u soo gashay calaa rasuuli illahi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu aleyh wasalam ina abaa sufyaana rajulun shaxiix abuu sufyaan waa nin bakhayl ah waa nin bakhayl ah laa yuctiinii min annafaqati maa yakfiinii laa yuctiinii ima siiyo min annafaqati xagga masruufka igama siiyo maa yakfiinii wax igu filan ima siiyo waxay kaafinayo igu filan ima siiyo yani wax ubadkaygana wax markaa kaafinayo ku filan nama siiyo ilaa ma akhadtu min maalihi bihayri cilmi ha yeeshee waxaan ka qaato min maalihi xoolihiisa aan ka qaato bihayri cilmihi ogaanla'aantiisa xaal aan ku dheehanahay ee ogaanla'aantiisa aanu ogeyn aan ku dheehanao aanu ogeyn ama bihayri cilmihi ogaanla'aantiisa aan kaga qaato inaanu ogeyn sababteeda aan kaga qaato ay fadaaka yakfiini kaasi waa igu fillaanaya faal calaya fii dalika min junaax ma igu sugan yahay arrinkaa gudihiisa wax dembi ma igu sugan yahay innaba waxaan dembi ma ku qabaa haddaan xoolihiisa ka qaato waxaanu ogayn maadaama masruufka uu isiinaya aanu igu fillayn anigii ubadkayga aanun ugu fillayn fa qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam khudii ka qaado min maalihi xoolihiisa waxaad ka qaadataa bilmacruufi samo xaalaad ku dheehan tahay iyo macruuf iyo sida mutacaarafkee la yaqaano xaalaad ku dheehan tahay waxaad qaadataa maa yakfiiki wax adiga kugu filan oo ku kaafinaya wa baniik ubadkaagana kaafinaya yani inamadaada kaafinaya hablihiina waxay isaga soo gelayaan yani min baab itabac yani wax qadar idinku filan ka qaata macruufna ku qaado bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaataa masaa'il baa laga qaataa masaaisha lagala baxayo xadiiska waxaa ka mid mida ah in waxa weeye xaaska iyo ubadka in la masruufa inay waajib tahay oo zawjka ay saaranto waajib ku taha laga qaadanaya yani waxaweye ubadkii yaryaraa ama ubadka fuqarada ah iyo xaaskaba in la masruufa ayaa waajib ku ah waa masalo waxaa kaloo laga qaadanayaa nafaqadu inay ku dhacayso qadrukifaaya cidda la masruufaayo waxaa kaafinaya ee ku filan waxaana culammadu yidhaahdeen waxaa kaafinaya waa kala duwanaanaysaa oo dadka nisbadooda ayay ku kala duwanaanaysaa oo isaga xaalkiisa la eegayaa iyo xaalkooda mid walba ayaa la eegayaa marka dadkii isku masruuf noqon maayaan yacni ruuxii marka waxa weeye yani marka waxawe maalka yaraa aan wax fiican haysanin masruufka isaga saaran iyo ka qaniga masruufka saaran isku nooc noqon maayo dadka laftooda la masruufaya waa kala duwanaanays gabadho hadday tahay gabadh waxa weeye yani eh, guri ladan iyo ka timi ama markaa waxaweye ina boqor ah ama waxaweye ina taajir ah masruufkay u baahan tahay waa ka duwanaanaysa masruufkay u baahan tahay gabadha marka waxa weeye yani dadku say isaga badan yihiin noocaasoo kale ah waxaa la eegaya xaalkeeda xaalkeeda iyo xaalkiisa la eegaya marka sidaas aawadeed yani axwaasha dadka iyadoo la eegaayo baa qadarka ee fuulaya kala duwanaanaya oo marka waxa weeye uu noqonaya mid kala duwan yani uu noqonaya waxaana taa loola noqonaya curfiga bilmacruufi waxaa laga qaadanayaa in curfiga wax lagu xukumayo waxa dadka agtooda mutacaarafka ka ah haddii shareecadaanu ka hor imanayn alcurfu muxakam curfiga xaakim laga dhiga usuuso kala duwan baana ku soo arooray iyadoo mawduucaas markaa laynoo sheegay in curfiga markaa laegi caashiruhuna bilmacruuf nafaqaadkii macruuf baa lagu eegaya wa amur bilcurf marka alcurfu muxakam qaacido markaa weyn weeye oo qawaacidda shareecada ka mida waxay ka mid tahay qawaacidda shantae waaweyn ee min alqawaacid alkubra alkhamsa ayay ka mid tahay alcurfu muxakam curfiga xakam laga dhigaa isagaa xaakim laga dhigaa isagaa laysula noqonaya waa haddii bisharti shareecada aanu khilaafin lakin hadduu noqdo curfi khaaia oo shareecada khilaafsan wuxuu noqonayaa marduud man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun waxaa laga qaadanayaa gabadha marka ajnabiyada ah codkeeda in la maqlaa inay bannaan tahay haddii waxa weeye markaa aynay shilcin iyo khuduuc iyo tarkhiim iyo wax la mida iyo jejebin iyo waxyaalaha aynay la iman si caadiya ay u hadlayso xaajana ay keensato in la maqli karo mamnuuca inay ahayn sawdkeeduna aanu cawre ahayn cala alitlaaq si sii daysan cawre u ah inaanu ahayn ayaa laga qaadanaya oo mukhaatabadii gabadhii way la hadlaysay nebiga sala allahu aley wasalam markay la hadlaysana dad baa la jooga yani waxawe loomana diidin waxaana soo aroortay axaadiista inay saxaabadu ka warin jirtay yani saxaabiyaadka qaarkood hadday caaisho tahay iyo hadday kheyrkood tahayba inay axaadiis ka warin jireen yani taasna waa soo aroortay waxaynu garanaynaa gabadhii marka waxa weeye markii nebigu sala allahu alay wasalam xajat alwadaac uu joogay jamacii badnaa dhexdiisii bay gabadhi kala hadashay nebiga sala allahu alay wasalam oo su'aala weydiinaysa nebiguna marka waxa ma odhan yani marka waxa meeshan haygu weydiinin haddii la yidhaha nebigu marka waa ka duwan yahay dadka kale oo isaga yani hadalka gabadha inuu maqlo waa loo idmay dee dadka kale nebigu kama reebin mana odhan dadka kaleo jooga iyo ragga kaloo jooga su-aasha hay weydiin ee waxyaalaha ay weydiisuu nebigu uga jawaabaya sala allahu alay slam wakadalik gabar kale nebigu waa soo maray iyadoo ilmaseeta markaasaa dabeedna marka waxa ay tidhi ali hada xajun qaala nacam walaki ajrun marka sawdka gabadhu inaanu cawro ahayn ayaa laga qaadanaya oo xaaja hadday keensato codkii gabadha ajnabiyada in la maqli karo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ciddii eh, cid ka cabanaysa ama sha'nigooda ka fatwo weydiinaysa in ay wax ka sheegi karto waxa masaladaa ku tacalluqda inay sheegi karto ama shikaayadeeda ku saabsan inuu sheegi karo waxayna ka mid tahay ashyaadii laga soo reebay hiibada tadallam wastacin wastafti xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahil lixda beydkaa lagu kulmiyey ayaa markaa culammadu ka soo istisnoodaan oo ka reebaan marka waxa weye dulmi sheegadka waxa waa ka mid tadallum wastacin waa isticaana cala inkaari munkar ama cala isaalati munkar munkar la zuulinayo in cid loo kaalmaysanayo waa la sheegi karaa halkan marka waxani waxan baa lagu sameeya ama khamri baa lagu sameeya ama wax la mida ama ciddani waxa weyaan markaa khamri bay samaysaa oo markaa gurigan ku samaysaa iyo waxyaalo lamida fatwo weydiinta ka mida tanoo kale waa istifta nabigay fatwo weydiinaysa alayhi salaau wasalaam xadir waa taxdiir yani laga digaayo ama mubtadic laga digaayo beyca la yimi oo kalaa laga digaya ama waxaa laga digaya markaa daalim doonaya inuu dulmiyo oo waxaa la og yahay yani waxa weye ruux shufto ah oo waxa weeye markaa meel dadka u gala qof kusii socda aragta waa halkan mid shuftaa ah baa ku jira oo markaysa markaa saa iyo saas iska ilaali ama waxaad mid waxa weeye dadka markaa marba mid afka dhulka u dhiga oo dee waxa weeye dadkii xoolahoodii ayuu waxaweye ka dhacayaa ka khiyaamaynaya oo dhibaataynaya markaasaad waxaa aragtay mid miskiin oo dee markaa xaaladda ah, dee uu doonayo inuu marka cawaro in looga digo la yidhaahdo ninkan waa nin noocaasa ya iska ilaali wuxuu ku odhanaya haduu doono aan kula shuraakoobo ha la shuraakoobaysayo saasuu yahay ama waxa wey iska jir marka uu khiyaamaynaya saaya saasuse yaqaanaa waxa weeye waa waa tadiir wey waa taxdiir wey waxaa soo gelaya ruwaadda markaysa markaa ducafada ah ee axaadiista soo warinaysa yani min baabi taxdiir weeye in dacfigooda marka la sheego oo la yidhahdo waxa weeye waa xadiisku soo wariyo waa daciifa iska jiro haska aqbalin haska qaadan noocaasoo kale noocaasoo kale ama ruux caalim la moodaayo jaahil ah oo yani waxa wey waxyaalo abaatiil ah dadka markaysa waxaan u laqimaya ama shareecadiiba taxriifinayo wax waa yaqaanaa lakin waa kutuba xoor yani sharcigii aan siduu ahaa u sheegayn ee nusuustii marka waxa beddelaya oo baatilada dadka u qurxinaya in la yidhaahdo ninkani waxa weeye taxriifaad buu ku samaynaya adilada sharciga ka taxadir waxay soo gelaysaa kullu dalika taxdiirkay soo gelaysa wacarif waxa weeye ruuxii aan si kale lagu garanayn inuu leeyahay in la sheego mooyaane inta waa la sheegayaa sheegista intaa la sheegayaana haddii iyadoon lagu garanaayo waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa lakiin haddii si kale loo garanayo inta lama sheegayo intaa lama sheegayo oo lama odhanaayo waa kii curyaanka ahaa ama waa kii indhaha la'aa yani waxa weye saasoo kale lama odhanayo yani ama waa kii markaa ceebta noocayo noocaasa lahaa waa haddii si kale aan lagu garanayn lakiin haddii si kale lagu garanaayo sida kale lagu garanayo inta ka maran waa in lagu sheegaa saas aaweed ba axaadiista aad ku aragtay riwaayadda soo warinaysa inay waxaweye acmash iyo yani waxaweye acraj iyo yani tacaabir lamida in markaa lagu ilaaqo wadkuran fisqa almujaahir kii dembiga la jahrayey oo aan qarsanaynin shaaraca markaa la imanayo kala yani cidnaba aan ka qarsanayn ka noocaas isaguna khiibe ma laho de waxan mar haddaanu qarsanaynba waxay noqonaysaa marka waxa weeye sheegista la sheegayaa midaan marka mamnuuc ahayn bay noqonaysaa wahaakada waxaa ka mid a masaaisha xadiiskan lagala baxayo mas'ale la yahay masalat dafar masalatu dafar waa maxay waa ruux baa xaquu leeyahay baa cidi haysataa maaluu leeyahuu ku guulaystay oo gacantiisa u soo galay qadarkii maalkiisii ma ka qaadan karaa iyadaanu ogeyn mas'alatu dafar baa la waa ku guulaysad ciduu xaq ku leeyahay ayuu ku guulaystay maaluu leeyahay ciddaana maal buu ku leeyahay qadarkii maalkiisa ama qadarkii dulmigiisa ayuu ka qaadanayaa kama badsanayo mas'aladan culamada qaarkood waa u daliishadeen bannaanaansha arrinkaasi bannaan yahayna khilaaf baa ku jiraan culamadu waxay ka leeyihin saddex qowl qowl odhanaya cala lilaaq waa ka qaadan karaa hadday tahay arinkaasi arin uu hubo waa ka qaadan karaa waa qowl qowl labaad wuxuu leeya maya marnaba kama qaadan karo oo qofku inuu isagu iska xukunto wuxuu markaa uu leeyahay waan leeyahay ma aha waa in loo xukumaa laakiin anaa isu xaakimu ka qaadanaya ya inuu yidhaahdo maaha waanu khati'i karaayo waxaa dhici karta isagoo isle waad ku leedahay yani inaanu lahayn fasaad baana ka iman karaa dariica waxay u noqon kartaa inuu fasaad ka yimaado waa qowl labaad qowl saddexaad waa qowl tafsiil ah oo le xaqu madaahiraha mise khafiaha hadduu yahay xaq yani khafi ah oo qarsoon hadduu marka u yahay xaalka noocaasa kama qaadan karo hadduu laakiin marka waxaanay u deliishadeen xadiiskii walaa takhun man khaanak ha khiyaamayn ninkaa ku khiyaamaya addi lamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak ammaanada u gud ku aaminay hana khiyaamayn ninka ku khiyaameeya marka xaqii khafi ammaanadu waa khafi ah ammaanuu iga khiyaameeyey anna ammaanaan ka khiyaamaynaya xadiiskaasaa diidiy laakiin hadduu yahay marka waxa weeye aynay sidaas ahayn ay tahay xaq iska daahiro aan ammaano ahayn wuxuu noqonayaa inay u bannaantay inuu ka qaato calaa kulli xaal tafsiilkaasay culammadu ku tageen masalada isugu khilaafeen qowlka tafsiilkaana ugu sii fiican qowlka tafsiilka ugu fiican oo marka hadday noqoto baabulamaana hadday noqoto waa inaan marka laga qaadan maadaama xadiiskaasi ku arooray marka khilaafkaasina calaa kulli xaal waa ku jiraa xaqan waa xaq iska daahira oo in marka haweenaydu ninkeeda ay ku leedahay nafaqo qadrulkifaaye ah xaq daahira weeye marka in xaqaa daahirka ay ka qaadato qadaralkifaaya xadiisku marka waa tilmaamaya waa sheegaya waxay culammadu isweydiiyaan tani ma fatway ahayd mise qadaa bay ahayd inuu nebigu yihi khudii maa yakfiiki anti waladaki bilmacruuf ma waxay ahayd fatwa nebigu fatwooday mise waxay qadaa oo xukumay ahlucilmi waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi qadaa bay ahayd bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen qadaa bay ahayd nebigu xukumay halkaana waxay ka dherindheriyeen oo kala soo baxeen masalada ku saabsan alqadaau cala alghaa'ib ruux maqan in la xukumo ya ruux maqan baa laga soo dacwooday isagoo iska maqan qaadigu ma xukumi karo mise ma xukumi karo tanoo kale culamada qaarkood waa u deliishadeen laakiin sida saxiixa ah way hadday qado ahaan lahayd dee waxaa la weydiin lahaa cidday wax u sheeganayso inay sidan u jirtay iyo in kale baa la hubsan lahaa arrinka ay sheegayso marka waxa weye inuu sidan yahay oo ay tahayna bayinaa la weydiin lahaa kullu daalika ma dhicin bayine lama su'aalin yacni ciddii marka arrinku ay ku saabsanayd dacwaduna waxba lama weydiin waana fududayd markii in la weydiiyo waa ama fatxi maka abu sufyaanna ma kuu joogi marka maadaama aynu taasi dhicin waxaa arjaxa inay fatwo ahayd oo qada aynay ahayn waayo qadaaga wixii wax ku sugnaanayeen mid la su'aalay ma aha taana waxaa laga qaadanayaa haddii masaa'isha yani lagu weydiiyo cala sabiil fatwa yani in fatwadii markaa la fatwoon karo iyadaynay macnaheedu ahayn masalada mucayanadee joogta ruuxu inuu xukumay maalan ruux baa markaa kuu sheegay masalo wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa iyo saase hadday dhacdo ama ruuxaasi saa iyo saa iyo saasu igu sameeyey yani sidaa iyo sidaa maxaa xukunkeedu noqonaya masalada marka inti qadarka la weydiiyo ku saabsan maxay xukunkeedu noqonaya ayuu yii xukunkeedu saasuu noqonaya subuutka sidaasi inay jirto iyo inaynu jirin isagu hadda kama hadlin waayo arrinkaasi qadaa buu u yaallaa qadaana hadda qadiyadan maaha waa fatwa hadhow haddii la qabsado la yidhaahdo yani markaa maxaad sidaa noogu xukuntay de halku idinkaydama xukumine fatway ahayd masaladu fatwaduna waxay ku dhisan tahay waxa la sheegay inay jiraan bay ku dhisan tahay inaynay jirin inay jiraan iyo waxay isku daafacaysaan hadday qadaa noqoto idinka idiin taallaa qadaagu yani waxaweye dhacdo mucayanu xukmaa laakiin fatwadu waa xukum iska caam ah oo iska sii deysan marka inay fatwo ahayd ba arjax ah can ummi salamata radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama samica jalabata khasmin bibaabi xujratih umu salama waxay sheegtay waa ummulmu'miniin nebiga sala allahu aleyh wasalam xaasaskiisii bay ka mid ahayd waxaana la odhan jiray hindu bintu abi umayah ayaa la odhan jiray waxay sheegtay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam samica jalabata khasmin bibaabi xujratih in rasuulku sala allahu aleyh wasalam maqlay jalabata khasmin cid ishaysata oo yacni gar oo kale isku haysatoo doodaysa sawaxankoodii ama qayladoodii inuu maqlay jalabadu waa codka isku khaldane isku dhafan ayaa waxaa la yidhaahdaa ee dad kala duwane codadkii markaa ay odhanayaan oo aynay hadalkii iska sugaynin yani taasaa waxaa la yidhahdaa jalaba macnaha looga jeedaa saas weeye wuxuu maqlay jalabata khasmin bibaabi xujratihi albaabka qolkiisa ayuu markaa ku maqlay bimacnaa ka maqlay inay halkaa ku sugan yihiin ama la yidhaahdo khasmigaasoo bibaabi xujratihi ku sugan albaabka qolkiisa ku sugan bimacnaa xagga dabadda ayay albaabkii ku sugan yihiin halkaasaynay marka isku haystaan oo ku wada hadlayaan bibaabi xujratihi khasmigaasoo bibaabi xujratihi albaabka qolka nebiga calayhi salaatu wasalaam albaabkiisa ku sugan fa kharaja ilayhim waa ku soo baxay oo qolkiibuu ka soo baxay fa qaala wuxuu idhi alaa inama ana basharun milukum wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ahay oo qura basharun aadami baan ahay alaad weli basharkaasoo milukum idinka idinla mida bimacnaa sida haybka aydan u ogeyn baan anna aanan u ogeyn waxa qarsoon ee haybka wa innamaa yaatiini alkhasm waxaa ii yimaadoo qura kuwa doodaya ayaa ii yimaaddaa alkhasmi mufradka khasmi baa la odhanayaa jamacana khasmi baa la odhanayaa falacalla bacdakum an yakuuna ablaga min bacd waxaa laga yaabaa qaarkiin kuwa kale inuu ka balaaqo badan yahay oo hadalkii ka caddayn badan yahay oo wax ka sheegan og yahay yani aksara balaaqatan inuu ka balaaqo badan yahay baa laga yaabaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi falacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatii min bacd waxaa laga yaabaa qaarkiin in kuwa kale xujadooda ay ka caddayn badan yihiin oo gartooda ay ka sheegan og yihiin oo ka caddayn badan yihiin yani xagga fasaaxada iyo bayaanka fa axsibu annahu saadiq markaasaan waxaan u malaynayaa inuu run sheegayo ama fa axsiba oo dabeed aan u maleeyo annahu saadiq fa axsibu annahu saadiqun fa aqdii lahu markaasaan u xukumayaa faman qadaytu lahu bixaqi muslimin ku kastaan u xukumo xaq qof muslimi leeyahay fa innamaa hiya qitcatu min annaar waxay ahaatay oo qura qadiyadaas iyo yacni xaaladaasi ama alqadiya loo celinaya qadiyadu qadiyada aanu xukmay qitcatun min annaar qayb naara ayay ahaatay falyaxmilhaa ha qaato qidcada naarta ah aw yadarhaa ama ha ka tago siiqadu takhyiir bay u eg tahay macnuhuna wuxuu u dhacayaa taxdiir iyo tahdiid digis laga digaayo iyo goodi loogu goodiyayo ama loogu hanjabayo xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu bashar yahay basharka dabeecada lagu yaqaanana inuu la mid yahay aanu ka duwanayn mooyaane wixii daliil ka duwo dadka qaarkood waxay yidhahdeen nebigu sala allahu aleyh wasalam bashar ma ahayna kal bashari buu ahaa qowlka noocaasina waa khalad nebigu bashar buu ahaa qul inama ana basharu milukum yuuxaa ilay siiqo xasriyaa lagu sameeyey qur'aanka iyo sunnadaba waa ku timi nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu ahaa bashar waxaa lagu keenay siiqo xasri ah malag ma ahayn nooc kale oo basharka ka duwanna ma ahayn waxaa waa bashar bashar qura ayuu ahaa weliba waxaa lagu sii adkeeyey milukum idinka idinla mida wuxuu kaga duwan yahay in rasuul iyo nebi laga dhigay fadaa'ilna la siiyey laakiin marka hore bashariyadu waa jirtaa saas aawadeed qeybka ma oga qadarka loo waxyooda bes buu ka og yahay laakiin wax ka badan kama ogaa sida allahba uu yidhi caalimu alghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul marka nebigu sala allahu aleyh wasalam maadaama keybka aanu ogeyn cidda isla xukum timaadda wuxuu ku kala xukumayaa daahirka iyo waxa muuqda dawaahirtaasuu ku xukumaya waxaa laga qaadanaya axkaamta adduunyada in daahir lagu xukumaayo oo bayinaadka iyo dhaaraha iyo ashyaada la midkaa ah in lagu xukumayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa baatinka iyo xaqiiqada in la ogaadaa inayna saarayn waxaa laga qaadanayaa xukunka cid wax loo xukumaa inaanay ka dhalanayn ilaaba ilaa isagu inuu muxaq yahay ee ay dhici karto isagoo isagu gar daran oo xaqa aanu lahayn in loo xukumaa inay dhici kartana xadiisku waa inoo sheegaya waxaa laga qaadanayaa xukumka xaakimka xukumaa walow rasuulkaba ha noqoto cidda xukumaysa calayhi salaatu wasalaam inaanu xalaal xaaraantinimaynayn xaaraanna xalaalaynin rasuul llaahi muxamed sala allahu aleyh wasalam hadduu cid wax u xukumo inaynay ahayn waxa uu ciddaa u xukumay cidda kale ay garnaqsanayaan in shaygaasi u xalaal yahay waanu dembi ku qabin inay ka dhanayn ay dhici karto waxaa isagoo ku dembaabaya oo ku cadaab mudanaya in haddana nebigu u xukumo calayhi salaatu wasalaam nebigaa ii xukumayna inaynay xujo u noqonin aakhiro oo xukmulxaakimi laa yuxilu xaraama walaa yuxarimu xalaalan shay xaaraan baatinka ka ah ma xalaalaynayo masalan waxaanu lahayn buu sheegtay markhaatiyaallo wuu u keensaday ismoodsiin ha ugu markhaati kacaan ama beenay u badrheerayaan ha ugu markhaati kacaan been markhaatiyadii baa loo aqbalo loo dhegaystay waa loo xukumay xukunkaa loo xukumay ma sheegaayo inuu shaygaa isagu xaq u leeyahay oo xalaal ay u tahay fii nafsi alamri ma sheegayo waa kaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainamaa hiya qicatu min annaari falyaxmilha aw yadarha riwaaya kale waxay sheegaysaa faman qadaytu lahu bixaqi akhiihi falaa yaahudhu fainamaa aqdacu lahu qicatan min annaar kan xaqa walaalkii u xukuma ayaanu qaadanin waxaan u goynayaa bes qayb naaran u jaraya u goynaya jamaahirta culammadu sida xadiidku sheegaayay qabaan oo ah xukumka xaakimku inaanu xaaraan xalaalaynayn xalaalna xaaraantinimaynayn oo saddexda madhabood ay ka mid yihiin xanaabila iyo shaaficiya iyo maalikiya ha yeeshee abuu xaniifa wuxuu ku tegey sidaa wax ka duwan oo wuxuu idhi xukunka xaakimku abdaacda iyo furuujta iyo waxa ku saabsan waxa uu ka xukumaa shaygii baatinka xaaraanta ahaa waa xalaalaynayaa shaygii baatinka xalaasha ahaana waa xaaraantinimanaya cala sabiili mithaal ninbaa gabadh qabay gabadhuu qabay baa waxaa loo keenay markhaatiyaal inuu gabadhan dalaaqayo oo furay laba markhaati ayaa waxay yidhaahdeen gabadhan waa dalaaqay dalaaqana waa u dhammeeyey wax dalqado isugu hadhayna ma jirto markhaati beenaalay ku markhaati kaceen xaakimku waa aqbalay waa ku xukumay abuu xaniifa wuxuu leeyahay ninkii waxay ka noqonaysaa xaaraan ragga kalena inay guursadaan waa u banaanaanaysa iska daa wax kale eh labadii markhaati beenaale arrinkaa furee beenta ku markhaati kacay mid ka mid a ah hadduu doono inuu guursado waa u bannaantay sidaa waxaa u tilmaamayo xataa labada shaahid inay u bannaanaanaysay shahaadatu zuurka ka markhaati kacay waxaa soo naqlinaya anigu master xanafi ah bimacnaa kutubta xanafiyada ma raajicin oo masaladu inay saa ugu qorantay kama eegin laakiin sidaa waxa u nasgaraynaya ibnu kaiir tafsiirkiisi markuu fasirayo aayat lbaqara wa tudlu biha ila alxukaam xadiidkani waxaa uu sheegayaa inaanay saas ahayn ee ay tahay xukunka xaakimku inaan waxba ka bedelin arrin faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shayan falaa ya'khudhu fainamaa inama aqtacu lahu qicata min annaar ishkaal baa haddaba halkanoo kale la soo arooriyaa ishkaalkaasi waxau yahay culammadu waxay ku ijmaaceen nebiga calayhi asalaatu wasalaam haddiiba khata' ka dhaco annahu laa yuqaru cala alkhata' khata' inaan lagu sugaynin bay culammadu isku waafaqeen dee haddii shaygani yahay shay xaqiiqadii khilaafsan oo nebigu sheegay inuu qayb naara ama gobol naara u gooynayo iyo ijmaacaasi say isu waafaqayaan miyayna iska hor imanayn culammadu waxayan labadu iska hor iman maayaanoo marka ay leeyihiin culammadu laa yuqaru cala alkhata waxay u jeedaan wixii ijtihaad markaa ku dhacay oo daa'ifo culammada ka mid a ah waxay qabaan nebiyada ijtihaad waa u furan yahay marka waxay ku xambaareen ijtihaadkii marka hadduu ijtihaado ijtihaadkii ku khata khata'o fardan wa taqdiiran laa yuqaru cala alkhata laa yuqaru cala alkhata laakiin xukunka caynkan ah lama odhanayo waa khata hadduu bayinaadku socdo oo dariiqyadii sharcigu wax ku xukumi jiray dariiqyadii sharcan la yidhi waxaa lagu xukumo oo bayinaadkii shuhuuddii iyo markhaatiyadii iyo dhaarihii iyo dee lama odhanayo waa khata waxaa la odhanaya waa sawaab baatinka inay khilaaftaa ka yeeli mayso mid khata oo wuxuu noqonayaa mid waxa weeye yacni sawaab ah oo xukun sharciya ah buu noqonaya bixaqi muslimin marka xadiidkani sheegayo culammadu waxay dhahen taqyiid maaha oo mafhuum mukhaalafa laga qaadan maayo waayo gaalkii sharcigu dhowray dhiiggiisa iyo xoolihiisa dhowray waa sida mucaahadkii iyo dimigii iyo weeyaane iyaga laftooda xaqooda haddii la qaato saasaa dee loogu mutaysanayo cadaab waayo maadaama sharcigu dhowray iyaga laftooda dee in xaqooda la qaataa ma banaano sida dhiiggiisu u dhowran yahaa xoolihiisuna u dhowran yihiin ayay xoolihiisuna u dhowran yihiin marka bixaqi muslimin markii la yidhi ama bixaqi akhiihi riwaayada kale waxay ku soo aroortay cala alghaalib waxayna culammadu yidhaahdaan awsaafta ku yimi cala alghaalib ama jaryan cala alghaalib ku soo arooro ku yimi laa mafhuuma laha wax mafhuuma ma leh oo mafhuum mukhaalafa lagama qaadanayo mafhuum mukhaalafa lagama qaadanayo falyaxmilha aw liyadarha waxaa looga jeedaa tahdiid baa looga jeedaa loo hanjabayo oo laga tilmaamayo dee inay ku cadaab mudanayaan marka cadaabkaas dee u badrheer ama iska daa marka waa tahdiid icmaluu maa shi'tum bay la mid tahay siyaaqa ay ku jirtaana caddaynaya in macnaha looga jeedo can cabdiraxmaani bni abi bakrata radia allaahu canh qaala kataba abii wa katabtu lahu ilaa cubaydillaahi bni abi bakra cabdiraxmaan ibni abi bakra waxauu yidhi saxaabigii abi bakra ayaa dhalay nufayc ibnu lxaaris marka cabdiraxmaan isagu saxaabi maaha qaala wuxuu ihi kataba abii wa katabtu lahu aabbahay baa qoray buuhi wa katabtu lahu anna waa u qoray buuhi nusakha qaar waxay qorayaan aw katabtu lahu oo aw bay ka dhigayaan aw ayay ka dhigayaan laba xaaloo kala duwanna ma aha bay yidhahdeen culammadu waxay noqonaysaa uun markaa in eh, mar la qoray laakiin amarka abibakra in lagu qoray isaguna amray ayaa macnuhu u dhacaya bacdii culammada ka mid oo ku xambaaray laba xaaloo kala duwanna waa jiraan oo yidhi markii horena waxa u qoray aabbahay markii dambena anigu waa u qoray marka awdu haddii saa loo fasirana waxay noqonaysaa bimacna alwaaw in loo jeedo oo liljamci laga tilmaamayo aabbahay waa qoray wakatabtu lahu anna waa u qoray bimacnaa isaga ayaa amray in la qoro aniguna kii qoraalka baashiraya qorayaan ahay waxaan u qornay ilaa cubaydillaahi bni abi bakra inan kaloo abi uu dhalay oo cubaydillaah la odhan jiray ayuu u qoray wa qaadin bisijistaana isaga oo markaa inankaasi walxaal huwa inankaa cubaydillaah qaadin oo xaakim ama qaadi ka yahay bisijistaan meesha sijistaan la yidhaahdo uu qaadi ka yahay ayuu wuxuu u qoray aabihii anlaa taxkuma bayna itnayni wa anta khadbaan inaanad kala xukumin laba dhexdood inaanad kala xukumin adiga oo cadhaysan walxaal anta khadbaan adigu aad cadhaysantahay ha kala xukumin fa innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaa odhanaya abibakr ayaa odhanaya wailaa cabdiraxmaan waxay yidhahdeen laa suxbata lahu marka cidda odhanaysa ee samaaca sheegaysaa waa abibakra waxaan maqlay buuhi anigu rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanayo laa yaxkum axadun bayna snayni wa huwa khadbaan yaanu kala xukumin mid laba dhexdood walxaal huwa khadbaan isaga oo cadhaysan yaanu kala xukumin labaha kala xukumin adigoo cadhaysan xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanaya qadaaga iyo xukunka inaan la samaynin iyada oo la cadhaysan yahay cadhadiina waa maraatib waxaa loo jeeda cadho weyn isagoo cadhaysan inaan u xukumayn waxay yidhaahdeen culammadu cadhada iska bilowga ah ee yaree dafiifka ah ee aan weyneyn ta noocaasi xukun baa mayso laakiin si weyn hadduu u cadhoodo xaalka noocaasa dee fakarkiisii iyo niyadiisii waa mushawash tashwiish baa ku sugan yani wax markaa waxa weye maskaxdiisii tashwiishinaya oo ka qaalib noqonaya ku sugan oo cadhada ah marka xukunkii sharcigaha ah inaanu ka bogan oo siday ahayd aanu u xukumin baa ka iman kartaa marka maadaama taas ay dariica iyo sabab u noqon karto marka horeba ka taxadira oo idinku aada u cadhaysan waxbaha xukumina waxay ahlucilmigu yidhaahdeen cillada nahyigu maadaama ay tahay tashuushkaa qofka ku sugan ee maskaxdiisii tashuushinaysa ee cadhada ah tashuushkaasi si kastuu ku yimaadaaba farqi ma kale leh licadami alfaariq hadduu tashuushkii wuxuu ku yimi sabab cadhuu ku yimi hadduu mid murugo ku yimaado mid cabsi ku yimaado ama mid cabsi ku yimaado ama mid gaajaa ku yimaado ama mid haraad darana ku yimaado ama xaaqin inuu yahay ku timaado wax allo wixii markaysagaa niyadda iyo maskaxda tashuushinaya oo ay dhici karto inuu markaa waxa sawaabkii seego ama aanu ka bogan tashuush la mida tashwiishka eh, cadhadoo kale waxay ka timaadoo dhan ayaa markaa loo gudbinaya xukunka yacni xukunkii wuxuu ku saabsanaa cadhada laakiin cilladii loo diiday isagoo cadhaysan inuu wax xukumo mawdic kastay ku sugan tahayna sidii baa loogu diidayaa inuu wax xukumo waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu yani cilladu hadday tahay cilla caama walow xukunku khaasba ha noqdee xukunkii waa cammimaysaa waxay ka yeelaysaa mid caam ah bicumuumi cillati cilladiisu inay caam tahay daraaddeed ayay caam uga yeelaysa saas aawadeed culammadu waxay ku soo naqliyeen ijmaac in ashyaadaasoo dhan la haleeshiinaayo waxallo wixii markaa tashuushkaas keensanaya ama murugo daran ha ahaato ama cabsi daran ha ahaato ama gaajo daran ha ahaato ama qabow daran ha ahaato ama kul daran ha ahaato ama xaaqin ha ahaado yacni masalan wuxuu u baahan yahay khala inuu tego soo xajo guto markaasaa waxaa aada u haysaa yani kaadi ama saxaro isku xejinayaan xaaladda caynkaasa mar hadduu ku sugan yahay dee si fiican waxba ugama boganayo xaalatulmudaafaca hadduu ku jiro ya yudaaficuhu lakhbasaan noocaas hadduu yahay yani shucuuruu yaro dareemayo inuu u baahan yahay khalaa iyo waxa kala duwan xaalatulmudaafaca inuu ku jiro is adkaynayo isleey waxyaanu kaa soo bixin hadduu xaaladdaa ku sugan yahay waxay noqonaysaa iyadana inaanu waxba xukumayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hadday dhacdo inuu xukumo oo uu sawaabkii asiibo xukunkaasi waa fulaya culamada qaar baasaa yidhi haddaba waxaa dhacday nebigu sala allahu alay wasalam inuu wax xukumay waa dhacday iyada oo laga cadhaysiiyey oo waxaa soo dacwiyey nin ansaarta ka mida ah iyo zubayr ibnu cawaam waxay isku haysteen zubayr baa wuxuu xigay xagga biyuhu ka soo dhacayaan oo ka imanayaan marka daadka ayaa beertiisu xigtay ninka ansaartaana beertiisu waa dambayse markaasaa ninkii ansaartaa wuxuu doonayaa biyuhu inay marka horeba u yimaadaan oo aan markaa waxa weeye beerta aan laga xidhan biyaha markaasaa nebigu sala allahu alay wasalam xukun muslixa ayuu markii hore u sheegay oo zubayr xaqiisii aan u wada oofinay oo sulxi ahaan uu leeyahay yani qadar markaa dee beertaada ku sii dayso yani walaalkaa markaa u sii daa ninkii ansaartaabaa cadhoodo wuxuu hi an kaana bna camatik waxaad sidaa ugu xukuntay inuu inaabtigaa yahay zubayr waxaa dhashay safiya binti cabdilmualib oo nebiga ilmaabti rumay ahaayeen ya arrin cajiiba eh. cadhadu waa khatar marka wuxuu hi inaabtigaa inuu yahay daraaddeed baa saa ugu xukuntay nebigu waa cadhooday calayhi salaatu wasalaam waa zallo ka dhacday ninka ansaarta ah khatar ah masla weyn cadhadana markaa ayaa saabtay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam biyaha markaa waxa weeyaan hayso ilaa inta markaysa waxaa markaa ay gaadhayan xataa yabluqu ljadra halkaa markay gaadhaan sii daa yani marka dambe wuxuu xukumay xukum uu xaqiisii ugu oofinaayo zubayr laakiin kii hore waxay yidhahaan culamadu waxaa sulxi bacda xaqihi ayuu siiyey marka taa maxaa lagaga jawaabayaa xadiiskani sidaa buu sheegayaa xadiiskan wuxuu sheegayaa iyadoo la cadhaysay inaan la xukmin culamada qaar waxay yidhahan labadu waa kala duwan yino nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama uu macsuum yahay isagu isagoo cadhaysan wax xukumi karaa waayo cadhada uu cadhaysan yahay xukunkii sharcigaam ugama leexanayo laakiin dadka kale waxaa dhici karta marka waxa dee sawaabkii inay seegaan sawaabkii inay seegaan bacdu ahlicilmi oo kala duwayna waa jiraan oo yidhi haddii xukunka dhegaysigiisa iyo dacwadda qaaditaankiisa iyo sida marka waxa waxaweye dacwadu ay tahay caddaanshaheeda kadib cadhadu dhacdo oo marka waxa weeye xukunkii dhegaysigiisii uu dhammaaday oo in marka lagu dhawaaqa uun markaa waxawe sida uu xukunku yahay ay hadhsan tahay cadhadu hadday goortaasoo kale timaado xukunkii dee wuu hayaayo ijtihaad inuu ku khata'o ma filayo marka xaalka caynkaasa waa xukumi karaa suuradana waa ku xambaareen culamada qaarkood taa nebigu xukumay laakiin hadday cadhadu ka horeysaba garta dhegaysadkeeda iyo dacwadda qaaditaankeeda iyo bayinaadkaiyo waxa la sheeganayo hadday ka horeyso cadhadu ay horeysay marka waxaa la odhanayaa ha kala xukumin adoo cadhaysan marka labada xadiis saasay ku jamciyeen midna waxa weeye cadhada ayaa yacni dacwadda qaaditaankeeda ka dambaynaysa oo iyadoo ka dambayso ay macaalimtii kala caddaatay oo garti marka ay muuqatay hadday cadhadu markaa soo darido xukunkii diidi mayso haddii laakiin ka hor cadhadu ay dhacday intaan dacwaddaba si fiican loo qaadin aan wejigeedii kala caddaan xaalka caynkaas waxay noqonaysaa inaanu waxba kala xukumi karin wa fii riwaayatin laa yaqdiyanna xakamun bayna itnayni wa huwa khadbaan riwaayo kale waxaa ku sugnayd markii horey fiicnadeen raacnima laa yaqdiyanna yaanu xukumin oo xukumin oo xukumin xakamun xaakim yaanu xukumin xakam waxaa loo jeeda bimacnaa xaakim bayna snayni laba dhexdood yaanu kala xukumin wa huwa khadbaan isaga oo cadhaysan yaanu waxba kala xukumin waa nahyi marka xadiiskii hore ayuu la macno yahay wa can abi bakrin radia allahu canhu qaala qaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idinka warramaa dembiyada waaweyn kuwa ugu weynida badan ma idinka warramaa halaasan saddex goor buu sidaa yidhi alishraaku billaah an ilaahay loo shirki sameeyo oo lala wadaajiyo wuxuu xaqa u lahaa cid kale iyo in labada waalid waalidinkaar lagu noqdo wa kaana mutaki'an fajalas waxau ahaa nebigu sala allahu alay wasalam mid marka waxa dangiiga oo bimacnaa suxulka dhigtay ayuu ahaa suxulka ku tiirsaday ama dhulka dhigtay fajalasa markaasuu sare fadhiistay fa qaala wuxuu yihi alaa wa qowlu zuur hooyaay iyo hadalka beenta wa shahaadatu zuur iyo markhaati beenaalaha famaa zaala yukariruha kama bixin nebigu sala allahu alayh wasalam ee waa ahaa yukariruhaa inuu celcelinayo oo hadalkaa ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa anu isnidhi laytahu sakat alla muu iska aamuso ama jeclaan lahaynaa inuu aamuso laytahu sakat xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskani waxa uu sheegayaa dembiyada waaweyn kuwa ugu weynaanshaha badan ayuu ka warramayaa dembiyadii markaa inay kala wen yihiin baa laga qaadanayaa oo dembiyadu waxay u qaybsamaan kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay u qaybsamaan marka xadiiskani waxaabuu tilmaamaya akbaru alkabaa'ir inay markaa yihiin dembiyadani marka kabaa'irtao dhan waxaa ugu weyni badan gaalnimada ayaa ugu weyni badan gaalnimada ayaa ugu weyni badan dembiyada kalena waa sii kala waaweyn yihiin marka saddex dembi baa xadiiskani sheegaya amaba afar dembiga koowaad waa gaalnimada weeye dembiga koowaad waa gaalnimada waa akbaru kabaa'ir dembiga labaad waa waalidinkaarnimada cuquuqu lwaalidayn waalidinkaarnimada weeye waalidinkaarnimaduna waa dembi weyn weeye waa dembi weyn weeyaan nebigu sala allahu aleyh wasalam kadib wuxuu aada u adkeeyey markhaati beenaalaha wuxuu ku adkeeyey tawkiid ficli ah iyo mid markaa qawli ah mid walba yani ihtimaam ziyaado ah marka dadku markaa inay aada u dareemaan yani nebigu wuxuu u baraarujiyey si ay aada ugu dareemaan dembigan inuu aada u weyahay ay aada uga taxadiraan aada isaga ilaaliyaan waayo siduu u fadhiyey nebigu waa bedelay markii hore waa dangiigey dadna uu soo saro fadhiistay si muhimadda arrinkani leeyahay uu markaa u dareensiiyo u caddeeyo mar labaadka waa ku celceliyey famaa zaala yukariruha xataa qulnaa laytahu sakat halkaa waxaan baraarujinayaa laytahu xarfu tamanin marka ayaan loo qaadanin yani waxa weeye macno kale yani waa tamani la tamaniyaayo oo la jeclaysanayo in nebigu iska aamuso oo macnuhu u dhacaayo muraadkuu sheegayay hadda laga fahanyaye turaale nebiga ay u turayaan mu haddaba iska aamuso waa turis nebiga ay u turayaan ayay saa u ma laba dambay kale yihiin qowlu zuur iyo shahaadatu zuur bacdu ahlicilmi waa ka dhigeen oo waxay yidhahdeen hadalka beenta ah waa nooc nooca kalena wuxuu yahay markhaati beenaa laha marka waxay yidhahdeen waa min baabi cafi alkhaasi cala alcaam kii gaarkaabaa lagu cadfaya kii guud wa qowlu zuur markhaati beenaaluhu waa ka mid waana ka waasacsanyay yahi oo ka ballaadhan marka calaa haada waxay noqonaysaa afar dembi in lagu sheego culamada qaarna waxay yidhahdeen qowl zuur waxaa laga tilmaamaya un markhaati beenaalaha laftiisaa laga tilmaamaya saas aawoodee qowl hariiba ayuu odhanayaa faakihi sharxiisa cumdaha sharxayo sheekhi faakihi la odhan jiray waxau odhanaya saddex dembaa xadiiska lagu sheegay haddii qowl zuur laga dhigo hadalka beenta oo sidaa loo camimo waxay noqonayaan afar dembi xadiiskuna wuxuu sheegayaa alaaan ahlucilmigu waxay yidhahdeen ta noocaasi waa shiikha wahmi ka dhacday waham ka dhacay weeye iyo khalad waayo salaasan loogama jeedo saddex dembi ee waxaa looga jeedaa salaasan inuu hadalkan saddex goor ku celceliyey alaa unabi'ukum biakbar alkabaa'ir buu saddex goor yidhi muraadku waa saas waa dhici kartaa ninka caalimka ahi wakhtiyada qaarkood in sahwi ku dhaco shay iska waadixa oo dalabadu xataa garanayso waqtiyada qaarkood inuu ka sahwiyo ya marka waa noocaasoo kale marka qowl zuur waxaa fiican laga dhigo marka caam shahaatu zuurkiina soo gudagelaayo macnuhuna kasii waasacsan yahy cuquuq waalideyn waa waalidiinkaarnimada cizudiin ibn cabdisalaam wuxuuhi wax daabida uma arag oo uu leeyahay cuquuqulwaalideynku daabid cad uma arag laakiin wax kasta oo ajnabi in lagu sameeyo ay xaaraan tahay waalidada in loola yimaadaana waxay noqonaysaa iyaduna xaaraan oo ma banaana cuquuq bayna noqonaysa wax kastay waajib tahay ciid ajnabiya in loo sameeyana in waalidada loo sameeyaana waa waajib waa kasii waajibnimo badan tahay awjab wey awjab weeyaan dabeedna halkaasuu hadal noocaa ku saabsan ayuu markaa waxbay sharxay bacdu ahlicilmi xad waa u sheegeen oo waxay yidhaahdeen yacni waa wixii curfan keensanaya cadhada labada waalid ama midkood curfan bay ku qaybeen waxaanay ku dhisan tahay shayga haddii sharciga aan loogu yeelin xad in curfiga loo noqonayo alcurfu muxakam saas aawadeed bacdi baa marka macnahaas waxay ku tilmaameen beyt xaddulcuquuqi maa yuhayiju lghadab curfan liummin kaana daaka aw liab xadka cuquuqu waa wax kastoo cadro kicinaya ama sababaya curfan yani xagga curfiga sababaya iyo sida loo bartay cadro keensanaya liummin kaana daaka aw liab ama waxa weeye hooyo ha lagula kaco ha loola yimaado ama aabbe ha loola yimaado dhabada waalid waxaa layna amray in loo samafalo oo hadday tahay odhaahda hadday tahay wejiga furan hadday tahay markaa waxa weeye waxbixinta mid walba waa in loogu samafalaa wax alla wixii dhibana waa in laga haysto oo aan la dhibin falaa taqul lahuma uffin hadal xun ha ku odhanin wixii iidaa ah ama dhib ah waa in laga jiraa wixii ixsaan iyo biri ah waa in loo sameeyaa oo loola yimaadaa waa in loola yimaadaa waxay culammadu soo geliyeen wejiga furan waa in lagu qaabilaa jecadho leh oo indhaha laga murkidinayo oo si cadho leh loo eegayo o indhaha lagu taklayo waa inaan waalidadii lagula dhaqmin waayo ta noocaasi waxay yidhahdeen waa nooc cuquuqa in waalidada markaa indhaha lagu taklaa oo si cadho leh loo eegaa waa cuquuq bay yidhahdeen culamadu marka xaqa ilaahay marka laga yimaado waxaa lagu xijiyey nusuusta markaad eegto xaqa labada waalid wa qadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wa ixsaana yani waxaa lagu laraa xaqa labada waalid wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shaya wa bilwaalidayni ixsaana aayat lxuquuq alcashara xaqa labaad waxaa laga dhigay xaqa labada waalid baa laga dhigay an ishkur lii waliwaalidayk alshraaku bilah halkan markii la sheegay cuquuq lwaalideyn baa la raaciyey marka dembiga gaalnimada ah dembiga ku soo xiga waxaa laga dhigay inay tahay waalid inkaarnimada inay tahay saasaa laga dhigay marka waa in aad iyo aad laysaga jaraa waalid inkaarnimada waa in laysaga jaraa wax macsiya in lagu ateecaa ma banaana laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq wixii dembi ah cidna lagu ateeci maayo laakiin wixii mubaaxa waalidadu hadday amraan waa lagu ateecaya waa lagu ateecaya xataa waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen manduub iyo hadday iscaaridaan aacadii waalidku ama waalidadu ama hooyadu aacadii aabbaha ama aacadii hooyadu iyo shay sunnaa hadday isu kaa taagto labada kaad la timaado aan la wada iman karin cinda alizdixaam waa inaad hormarisaa aacada waalidka aad hormarisa labada waalid aacadooda waa inaad hormarisa waayo hadday waajib iyo sunna iscaaridaan waajibkaa la qadimaya la hormarinaya man shaqalahu lfardu can innafli fahuwa macduur ka faralku ka mashquuliyo sunnaha waa mid macduura cudurdaar haysta weeye waman shaqalahu annaflu can alfardi fahuwa maqruur waxay culammadu yidhaahdeen ka sunnuhu ka mashquuliyo faralkana waa mid la kediyo maqruur ah hadduu sunno intuu ku mashquulo faralkii ka tago waa maqruur waa mid shaydaan kadiyey marka cinda tasaaxum waxaa la hormarinaya faralkaa la hormarinaya saas aawadeed jihaadkii xataa marka uu yahay fardu kifaaya waata laynoo sheegay labada waalid in laga idan qaato oo nabiga sala allahu aleyh wasalam nin baa u yimi wuxuu ku yidhi ya rasuul allah waxaan doonayaa ghaswada caynkaasa inaan raaco axayun waalidaak nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam ma nool yihiin labadaada waalid qaala nacam qaala fa fiihimaa fajaahid yani labadooda ku jihaad oo bimacnaa fadli jihaad iyo ajar jihaad iyaga ka raadi iyaga ka raadi saasaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxay culammadu yidhaahdeen hadduu jihaadku farducayn yahay xaalka noocaasa laba farducayn baa iscaariday marka ka maslaxadiisu caamka taha laga horumarinaya ka maslaxadiisu khaaska tahay jamaahiirta culamadu saasay yidhahdeen laakiin markuu fardu kifaaya yahay waxay iscaariday fardu cayn iyo fardu kifaaya fardu kifaayuhuna dadku si guud u saaran yahay oo haddii dad kale ku qumaan dee isagii waxa weeye dembi kuma sugna marka nisbadiisa keebaa awkad u ahoo adag fardu caynka iyo fardu kifaayaha markay iscaaridaan aan labadii lala wada iman karayn dee waxaa la qadimaya la hormarinaya fardu caynka liannahu awkadu min fardi lkifaaya waayo waa ka adag yahay fardu kifaayihii marka fardu caynka markaana la qadimaya marka waa noocaasay markaa yidhaahdeen waayo culammadu markaa ku tilmaameen waxaa laga qaadanaya nebigu sala allahu alay wasalam siduu dadka waxu barayay inay aada u fiicnayd inuu dadkana shareecada gaadhsiinayey yacni hadalka sida munaasibka inuu ugu sheegayey bal hadda siduu ugu adkaynayo tacliimta nebiga sida u wanaagsanad ahayd qaabkii u bedelayo si ay dadku u dareemaan arrinkan inuu muhimmad weyn yahay siduu ugu celcelinayo waxay ka mid tahay asaariibtii tacliimta nebiga sala allahu aleyh wasalam ayay ka mid tahay waxaa laga qaadanayaa waalidinkaarnimada aada iyo aada inay u weyn tahay oo dembi aada u weyn inay tahay dembiyada waaweyn kuwa ugu weynaanshaha badan inay ka mid tahay marka gaalnimada laga yimaado ayaa laga qaadanaya marka aad iyo aad in looga taxadiro ayaa taana ku sugan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk